darsigeennii hore iyo kii ka horreeyey waxaan ku soo qaadannay axkaamta ku saabsan xaydka iyo istixaadada waa noo soo dhammaadeen laakiin mas'alo aan kitaabku soo hadal qaadin marar badanna dhacda baahi badan ogaalkeeda loo qabo aan raacsiinaynaa korka uga daraynaa masaladaas waxa ay tahay xaydka waxaan soo ogaanay muddada ugu badan oo uu soco karaa waa shan iyo toban maalin afar iyo labaatan saacna waa iskaga dhammaan karaaba inta u dhaxaydana waa jirtaa saddex inuu ku go-o inuu shan ku go-o inuu sideed ama ku toddoba ku go-o intuba waa jirtaa toddobada iyo lixduba ha u badnaadeene waxaa jirta marka mas'alo ah gabadhii waxaa dhici karta dhiiggii xaydka inta ku dhaco markuu maalin iyo habeen amase laba maalin joogo inay istiraahdo dhiiggii waa uu go-ay oo ay qubaysato oo ay salaadii bilowdo oo hadday ramadaan ahayd soonkii ay bilowdo oo markay maalin ama laba maalin ama saddex maalin ay wado uu dhiiggii soo laabto taasaa marar badan dhacda waxaana ku tacalluqa axkaam muhiim ah axkaamta ku tacalluqdana waxa ugu muhiimsan waa soonka soonka ugu muhiimsan marka waxay tahay waa inay gabar walba ogaato wiil walbaana ogaado dhiigga mar haduu soo laabto waxaa la fiiriyaa labada dhiig inta u dhaxayda iyo macal xaydka isku dar xaydka bilowgiisi hadduu shan iyo toban maalin ka hor soo laabto shan iyo toban maalin ka hor haduu soo laabto dhiigga bilowgiisa laga tiriyaa ilaa duhriga u dhaxeeyey shan iyo toban maalin haddaysan isku dhammayn waxa dhan xayda isku yihiin dii gabadhii inta dhiig ku dhaco ay istira daahira tahay oo ay qubaysato oo uu dhiiggii mar kale soo laabto laba maalin kadib hal maalin kadib shan maalin kadib dhiigga bilowgiisii iyo duhrigaas iyo kaahoy aragtay marka la laysku daro shan iyo toban maalin hadduusan ka badnayn dhiiggii hore iyo midkaanu iyo intii u dhexaydaba waa wada xayd xataa maalmahaas ay u qaadatay dhiiggu inuu go-ay oo ay iska cibaadaysayday maalmahaasu xaydka ka mid yihi laakiin iyadu haddee inay daahir tahay u haysato saasay u cibaadaysato ku dambaabi me marka maxaa axkaamta ka dhalanayda ka mida waxaa ka mid a hadday ramadaan aheed oo gabadhii ay istiraado dhiiggii waa go'ay oo soonkii ay bilowdo oo maalmo markay soonto uu soo laabto marka dhiiggii iyo duhrigii u dhexeeyey labada dhiigna la isku daro shan ma dhamma waxaa la leeyahay maalmahaas aad duhriga u haysatay oo aada soontay xayday ahaayeen sidaas daraaddeed hadhow markaa ramadaan dhammaado waa soo qallayne maalmahaas ay soontay maxaa maalmo xayd ay aheyd gabar xayd qabtaan inay soomtaa waa xaaraan ma ansixin marka hadday laba maalin soontay hadday saddex soontay hadday afar soontay maalmihii xaydka ku dhex jiray oo ay istiri daahira tahay oo ay soontay soonkeedu ma ansixin qadho waa lasoo qallayna maxaa xaydkiiu ka mid ah masaladaas markaa intaasaan waxaan gelaynaaho darsigeennan uu ku saabsan yahay laba mas'alo oo muhiim ah masalada koowaad waxay tahay axkaamta oo ku saabsan nifaaska ama dhiigga umusha masalada labaadna waxay tahay ilmaha caloosha ku jira in lasoo tuuro maxaa sharcigu ka qabaa labadaas masalo weyn aalian awalan iyo aaniyan waxaa soo ahaa xaydkii iyo istixaadadii aalian arrinka saddexeeye annifaas waa dhiiggii umusha alif tacriifu dhiiggaas la qeexidiisa wa muddatu iyo muddada uu socona dhiigga umusha muxuu yahay muddaduu socdaase annifaasu nifaasku huwa damu waa dhiigga alladii dhiigga yanzilu ka soo dega min araximi raximka lilwilaadati dhalmada darteedna u soo dega wa bacdahaa dhalmada kadib soo dega wuxuu ku qeexay shiiku nifaas waxaa la yidhaah laba dhiig gabadha markay foolamayso dhiigga yimaada iyo marka ilmuhu soo baxaan kadib dhiigga yimaada labadaasuu ku qeexay midka dambe oo ilmuhu markay soo baxaan kadib yimaada inuu xayd yahay waa laisla ogolyo laakiin gabadha waktiga ay foolanayso intaan ilmuhu soo bixin dhiigga yimaada gabadha marka xanuunku hayo dhiigga yimaada hadhowna gabadhii ay umusho maalin ama laba maalin kadib ay umusho dhiiggaas wuxuu ku daray shiiqu dhiigga umusho haddii sidaas la yidhaahdana gabadha salaad lagama rabo wey laakiin culamaau shaaficiya ayagu waxay yidhahdaan ilaa ilmuhu soo baxaan dhiig nifaas lama yidhaahdo nifaas waa marka ilmuhu soo baxaan dhiigga ka dambeeya amaa dhiigga waktiga foosha soo baxa hadduusan wakti xayd ku soo aadin waa damulfasaad saas darteeda gabadha salaada waa laga rabaa inay tukataa laga rabaa haddii ay salaadaasu ka tagtana inay soo qadaydaan laasim ku ah. gabadha waktiga foosha dhiigga yimaadaa mararka mararka gabaluu yimaadaa sida badan dhiig ma yimaado waktigaas laakiin waa dhici karta inuu yimaado waa dhacda marmar dhiiggaas marka dabul damulfasaada laydhaa gabadha waa inay tukato inta iska mayrtoo weysaysato waa inay tukato hadduusan waqti xayd ku soo aadin wuxuu yidhi annifaasu nifaasu wadamu waa dhiigga alladii dhiigga yansilu soo dega min araximi raximka ka soo dega lilwilaadati dhalmada darteed u soo dega wa bacdaha bacda alwilaada dhalmada ka gadaalna soo dega wa huwa dhiiggaasu baqiyatu dami waa dhiiggii inta ka hartay dhiiggii almuxtabisi ee xabisnaa waqta alxamli waqtigii uurka fi raximi raximka ku xabisnaa sida qaalibkaa ama dumarku siday u badan yihiin gabadhu waqtiga ay caadada qabto waqtiga waxaan rabaa gabadhu waqtiga ay uurka leedahay dhiig caada kuma dhaco waa sida qaalibkaa dumar uu ku dhaco waa jiraan laakiin sida qaalibkaa ay u badan yihiin dumarka waqtiga uurka dhiig kuma dhaco dhiiggii waa xabisan yihi soo sheegnay ilaahay wuxuu ku quudiyaa ilmaha marka qaybaa marka xabisan oo ilmihii ma wada qaadanayaan qaybaa riximka ku xabisan qaybtii weeye gabadhu markay umusho dhiigga soo baxaya wa huwa dhiiggaasu baqiyatu dami waa dhiiggii intii ka hartay dhiiggii almuxtabisi ee xabisnaa waqta alxamli waqtigii uurka fi raximi raximkana ku xabisnaa fa idaa waladad markay gabadhu umusho kharaja waa soo baxayaa haada damu dhiiggan shay-an fa shay-an xaale uu yahay mid kala tartiibsan shay-an in yar fa shay-an in yar xaaluu yahay mid kala tartiibsan isagoo ah ayuu soo baxayaa wamaa shayga taraahu gabadhu ay aragto qabla alwilaadati dhalmada ka hor oo min khuruuji dami dhiigga soo bixidiisa ah maca amaarati wilaada dhalmadii calaamadeedii ayadoo la jirto fa huwa dhiiggaas waa nifaasun waa nifaas wuxuu leeyahay shiiku gabadha waktigaa fooshukaydo xanuunka uu ku dhegan yahay dhiigga soo baxa dhalmadiina markaas maalin ama labo a ka dhimanama waa maalinkii saddexaad dhiiggaas waxaa lagu tirinaa dhiigga umush sidaasuu sheiku maray waa madhabka xanabilada laakiin shaaficiyadu ma qabaan taas wamaa shayga taraahu gabadhu ay aragto qabla alwilaadati dhalmada ka hor oo min khuruuji dami dhiig soo bixidiisa ah maca amaarati lwilaada dhalmada calaamadeeda la jirkeedana dhiiggaas uu soo baxo fa huwa calaamadu waa foosha hayda gabadha xanuunka haya taas way calaamadu fa huwa dhiiggaysu nifaasun waa dhiiggii umusha waqayadahu waxayna ku qaydeen oo ku xidheen alfuqahaau culammada fuqahada biyowmayni laba maalin ow alaaati ayaamin ama saddex maalin waa inuusan ilmihii waqtigay soo baxeen uusan intaas ka badan ka horeyn waqayadahu dhiiggaas waxay ku qaydeen oo ku xireen al alfuqahaa culammada fuqahada biyowmayni laba maalin ow alaaati ayaamin ama saddex maalin qabla alwilaadati dhalmada ka hor wal waalghaalibu sida badan oo dumarku u badan yihiin anna bidaayatahu nifaaska bilowgiisu takuunu waxay noqotaa maca alwilaadati dhalmada la jirkeeda sida qaalibkaa ah, dumarku u badan yihiin dhiigga umusha wuxuu soo baxaa marka ilmuhu soo baxaan ilmuhu la socdaa ilmuhu markay soo dhammaadaanna kadib waa socdaa siday dumarku u badan yihiin waa nuucaas wal qaalibu sida qaalibka ah oo dumarku u badan yihiin anna bidaayatahu dhiigga nifaaska bilowgiisa takuunu waxay noqotaa maca alwilaadati dhalmada la jirkeeda marka goormaa la yidhaha masale muhiim ah uu halkan ku sheega aad ay ugu qaldamaan dad badan dumar badan ay salaada uga tagto salaadaasna waa lagu leeyay waa masalo aad u dhacda waxay tahay dumarka haddii ilmuhu ka soo dilmaan ama ilmuhu ay soo dilaacaan oo dhiig ka yimaado afarka dumarka ilaa in yar oo ilaahay u naxariistay oo diinka baratay maahane salaadda waa ka taga umulayna isku haysta maba dhacaydaba inay tukadaan marka laga reebo in yar oo diinka alle taqaano marba hadday ilma ka dilaacaan khalaas salaad waa uga dhammaatay kumanaan dumar ah aa sidaa salaad la-aan ku ah arrintaasuna waa arrin khatar salaad la-aantuna waa halaag ayadoo ilaahay kugu waajibiyay haddaad ka tagto mas'aladaasuu ka hadlaya waxay tahay marka mas'aladaas sideeda ilmaha soo dilaacay ama dilmay waxaad u kala qaadaa siddeetan iyo kow habeen inay gaareen iyo inay ka yar yihiin horta marka hore intaas u kala qaad haddii siddeetan iyo kow aysanba gaarin kala qaad male salaada gabadha waa laga rabaa dhiiggaasna lama yidhaha nifaas damulfasaadaa la yidhaha waa inay inta iska mayrto hore ka weysayso sidii gabadhii istixaadada aan ku soo marnay gabadhii mustaxaadada aheed sidaan ku soo marnay waa inay u cibaadaysato salaad walba marka la gaaro ta dhiigga iska mayrto cafaayad xirato khalaas ay weysaysato waktina salaadna salaad ku dhowramee waktigoon gelinna ma weysaysan karto salaadna salaad ku dhowramee waktigoon gelinna ma weysaysan karto mar alla marka waktiguu galay inta iska mayrto cafaayad xirata oo weysaysatay hore ka tukani waa haddii ilmahaasu ay ka yar yihiin siddeetan iyo kow kala qaad male inay ilmihii soo wada bixeen inay qaybus inta dilaacda aysan soo wada bixin maba la kala qaada markaas haddii laakiin sideetan iyo kow habeen ay dhaafeen ilmuhu ayna dilaacaan markaas waa la kala qaadaa markaas waa la kala qaadaa waxaa la yidhaha ilmihii ma soo wada baxeen mase waa dilaaceen oo qaybaa meesha ku baaqiya saasaa la yidhaha markaas hadday soo wada baxeen siddeetan iyo kowna ay dhaafeen gabadhaas waa gabadh umulka dhiiggaasna nifaasaa la yidhaah salaad iyo soon midna ma samayn karto waa war haddaysan soo wada bixin oo ilmihii waa dilaaceen warku yahay oo qaybo meeshii ku baaqi tahay gabadhaas umul maaha waana waajib inay tukataan dhiigguna waa damulfasaad sidii gabadhii mustaxaadada heday u dhaqmeen shanta salaadood mid walba marka la gaaro ay iska maydheen cafayaday xidhaneen horay ka weysaysaneen horay ka tukaneen salaadna salaad ku dhowrame marka waa in sidaas loo kala saaro waxaad leedahay sideetan iyo kow wixii ka yar kala qaad ma leh salaadda waa laga raba siddeetan iyo kow iyo wixii ka dambeeyana laba loo kala qaada in ilmihii soo wada baxeen iyo inaysan soo wada bixin hadday soo dhammaadeen khalaas gabadhaas waxaa la leeya waa gabar umula haddaysan soo dhammaan salaaddii waa laga rabaa dhiiggan waxaa la yidhaha damulfasaad saddexdaas weeye marka marka waxa la dhihi karo gabadhan waa gabadh umul ah salaad lagama rabo ku xadaynaa sheikhu fiiri wuxuu ku yidhi walmuctabaru shayga loo tixgelinaa shayga la tixgelinaa oo macnaha la dhihi karo gabadhan waa umush salaad lagama rabo soon markaan ma soomaydo waxa la dhihi karo oo loo tixgelinayo dhiig nifaas waa kee walmuctabaru mid ka la tixgelina wilaadatu maa shay dhalashadiis weeye tabayana uu caddaaday fiihi shayga dhexdiisa khalqu insaanin insaan abuuristiisa waa marka la dhihi karo gabadhu waa umusho salaadiiya joojine ilmo soo dilaacay daraaddeed waa marka uu soo baxo shay la dhihi karo waa banu aadan abuuristiis banu aadan abuuristiis waxaa marka aad loo fiiriyo xataa haddaan dadka kale kala fahmi karin gabdhaha umursooyinka hadday qabtaan oy fiiriyaan oo yidhaahdaan meeshaas annaga gacana nooga muuqato meeshaana madaxiiu ku aadan yahay waxaana waa banu aadam bilowgiis khalaas waa gabar umula ayna soo wada baxeen ilmihi ah. waa umul markaas walmuctabaru shayga la tixgelina wilaadatu maa shay dhalashadiis weeye tabayana uu ka caddaaday fiihi dhexdiisa khalqu insaanin insaan abuuristiis wa aqalu muddatin muddada ugu yar oo yatabayanu uu caddaa karo fiihaa muddada khalqulinsaani insaan abuuristiis waaxidun wa amaanuuna yowman waa siddeetan iyo kow maalin muddada ugu yar wax ka yar ilmo calool ku jiray ma ka muuqan karo abuuris insaan maxaa yeelay xadiiskii akubara cabdullahi mascuud afartankii koobaad maxay ahaayeen meni afartankii ku xigayna maxay ahaayeen xinjir dhiigayba ahaayeen markay labadaasu dhammaato ayaa maxaa bilaabda mudqatan cad hiliba cadkaas hilibkaa way waxaa la fiiri karaa oo la dhihi karaa insaan ma yahay mise maaha ee dhiig miyaa la dhihi karaa waa qof marka muddada ugu yar oo suuraddii qof banu aadanu ay muuqan karto waa marka uu labada afartan dhammaadaan oo afartankii kale bilowdo markaas wey markaas haddii gabdhaha umursooyinka ay fiiriyaan oo ay aad marka u firyeeraadaan yidhahdaan waa banu aadan abuuristiis hadduu rabo wax muuqdabayuu noqon waa cad hiliba laakiin ayagu markay fiiriyaan waxay le meeshaana waa madax meeshaana luga ka soo socoto halkan gacana ku aadan mar haday yidhaahdaan khalaas wey ayna soo wada baxeen waxaa la dhihi karaa markaa waxaa gabadhaas loo tixgelinaa waa gabar umushay wey meeshaas marka waa meel aad loogu halaagsamo dad badan ku salaad beeleen ayadoo waxa weeye bil ah ama laba bilood ah ama bil iyo bar ah ayaa haddii ilmo dilaacaan salaada laga wada tegaya waa meel hele ka dhacay sidaas way wa aqalu muddatin muddada ugu yar muddadaasoo yatabayanu uu ku caddaa karo fiihaa muddada khalqulinsaani insaan abuuristiis waaxidu wa amaanuuna yowman waa siddeetan iyo kow maalin wa aqlabuhaa muddada ugu badan oo ay ku muuqdaan ilmuhu alaaatu ashhurin waa saddex bilood muddada sida badan ilmaha suurad ay yeeshaan waa saddex bilood sagaashan habeen markay dhammaato wey ah, sagaashan habeen oo toban maalin uu cad hiliba yahay markaas ayaa suuraddu muuqataa suuraddu markaas sidaasa u badan faidaa saqada hadduu ka soo dhaco minhaa gabadha shay-un shay qabla haadihi اlmuddati muddadaas ka hor ayadoon la gaarin siddeetan iyo kow maalin haddii gabadhii wax ka soo dhacaan faidaa saqada hadduu ka soo dhaco minhaa gabadhii shay-un wax qabla haadihi اlmuddati muddadaas ka hor oo waxasala uu soo xasilo macahu shayga soo dhacay la jirkiisa damun dhiig fa gabadhaasu laa taltafitu milicsane ilayhi dhiiggaas macnaha dhiiggaas u arki maydo shay salaad looga tago u arki maydo nifaas u oqoonsan maydo damulfasaadaa la yidhaah fa innahaa gabadhu laa taltafitu milicsan maydo ilayhi dhiiggaas walaa tadacu salaata salaadna uga tegi mee wasiyaama soonna uga tegi min ajli dhiiggaas dartiisa salaadeedii waa inay wadato soonkeedii wadato kaliya laakiin qaabkay u dahaaro qaadayda isbedela ilaa gabar dhiig ka socdee qaabkii gabadhin oo mustaxaadada aheed qaabkaasay u dahaaro qaadanay intaas kaliya hay isbedelaysa walaa tadacu salaata salaad uga tegi mee wasiyaama soon uga tegi mee min ajlihi dhiiggaas ilmaha aan siddeetan iyo kow gaarin dhiiggaas la socda ama ka dambeeya salaad uga tegme min ajlihi dhiiggaas daraaddiis maxaa yeelay li'annahu dhiiggaasu damun waa dhiig dhiiggoo faasidun faasid ah waa dhiig faasid ah lama yidhaahdo xayd lamana yidhaahdo nifaas waa dhiig faasida wa war waa dhiigbax saasaad fahmi kartaa waa dhiigbax dee hadda gabadha meelahan biru ka muddo gacanta oo dhiig ka daato miyay salaada ka tagtaa war waa saasoo kale waa dhiigbax dhiigbax wey fa yakuunu wuxuu noqonaa xukmuhaa gabadhaas xukunkeeda oo ilmo siddeetan iyo kow ka yar ka dilaaceen xukma almustaxaadati gabar mustaxaada xukunkeeda gabar mustaxaadana waa soo ogaanay salaad soon kulli waa laga rabaa kaliya dahaaradeeda ayaa ka duwan dahaarooyinka meeshaas marka waxaa la mid ah oo la rabay inuu ku daro sideetan iyo kow hadday dhaafto aan ilmihii dil aysan soo wada bixin waa la mid waa gabarh mustaxaaba halkaas masalu ka teg ayadana gabadhii way dhaaftay ilmiheedii siddeetan iyo kow waa dhaafeen waana saddex bilood waa shan bilood waa afar bilood waa dilaaceen laakiin ma soo wada bixin damuha damu lfasaad gabadhu salaadii waa laga rabaa ah, salaadii iyo soomkii kulli waa laga raba wa akaru muddati nifaas halkan wuxuu rabaa inuu ka sheego muddada ay u badan yihiin dumarka in dhiigga umushu uga dhammaado dhiigga umush horta muddo ugu yar ma laha isagaa noo sheegi doonee muddo la yidhaha muddadaasa ugu yar ma leh bal waxaa dhici kartaa le gabadhu inta umush inaan wax dhiigu ka imaan markaasna maxaa waajib ku noqona inay hore ka qubaysato hore ka tukan mar haddii dhiig la waayo waxaa dhici karta laba maalin kadib inuu go'o waxaa dhici karta bacda usbuuc inuu go'o waxaa dhici karta bacda cashara ayaam inuu go'o waxaana waajiba dhiiggu hadduu go'o inta qubaysato gabadhu inay tukanto dumar badan ayaguna dhinacaasay ku halaagsamaan oo waxa waya dhiig mar hore ka go'ay ay leedaha de afartankii maanaa gaaray afartankii aniga ma gaarin saasay taarikusalaad iskaga ta ina lilaahi wa ina ilay meeshaa musiibo badana ka jirta wuxuu yidhi wa akaru muddatin xayd wuxuu yidhi shiiku wa akaru muddati nifaas nifaaska dhiiggiisa muddada ugu badan fil haalibi sida loo badan yahay haalibku waa sida dumarku u badan yihiin wa dumarku siday u badan yihiin wa akaru muddati nifaas nifaaska muddadiisa ugu badan filgaalibi sida gaalibkaa oo dumarku u badan yihiin arbacuuna yowman waa afartan maalin ka yar waa ku dhammaan karaa waana ka badnaa karaa laakiin dumarku waxay u badan yihiin afartan in dhiiggu ka go-o oo uusan la dhaafin inuusan la dhaafin dumar badan ka hor uu ka go-aa laakiin dumarka afartan dhiiggoodu dhaafo ma badna waana jiraan marka dhiiga ugu badan ee haalibkaa ah ee dhiiggaas uu ku dhammaado waxay tahay waa afartan ibtidaan bilow arbacuuna yowman afartan maalin ibtidaan bilow min alwilaadati dhalmadiyaa laga bilaaba afartanka ow qablihaa ama dhalmada ka hor biyowmayni laba maalin aw alaaثatin hadduu dhiiggu bilowday intaan ilmuhu soo bixin maalin ka hor laba maalin ka hor saddex ka hor halkaasaa laga bilaaba dhiiggu markuu bilowdaa laga bilaaba afartanka saasuu yidhi min alwilaadati dhalmada laga bilaabo ow amase qablihaa ka hor biyowmayni laba maalin aw alaaثatin saddex kamaa sabaqa sidii soo hormaray lixadiidi ummi salama u daliila ah, radia allaahu canha ummu salama waxay tidhi kaanat innufasaa gabadha umusha waxay ahayd tajliisu mid fadhiisata oo ka fadhiisata macnaha can isalaati wasiyaam gabar ka fadhiisata salaada soomka kaanat inufasaau gabadha umusha waxay ahayd tajlisu mid ka fadhiisata can isalaati wasiyaam calaa cahdi rasuulillaah waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam arbaciina yowman afartan maalin macnuhu maahan dumarka waktigii rasuulka dhammaantood hadday umulaan afartan ayay ka joogi jireen maaha sababtaa waxay yidhahdeen culummadu maba jiraan dumar isku wakti ah oo hal mar uu ka wada go-o ma jiraan zaman kasta iyo casri kasta dumarka isku mar kama go-o dhiigu mid wuxuu uga dhammaana labaatan mid shan iyo labaatan mid soddon mid soddon iyo shan mid afartan mid waxa weyn toban maalin ma jiraan dumarsu ee waxay ula jeedaa sidaasaa la amro waxaa la yidhaha afartanka fiiriya sida ugu badan oo haalibkaa afartan uu ku go-aa dhiigu saasaa loo sheegay wey dumar saas wey arbaciina yowma wa ajmaca waxaa ku ijmaacay calaa daalika xukunkaas ahlucilmi calaa daalika waa maxay calaa ana nisaaa tadacu salaata arbaciina yowman ilaa an tara duhra qabla daalika wey sida hadalku wuxuu ku yaalla matniga sunanka tirmidi marka macnaheedu waxay tahay in dumarka umusha ah ay afartan maalin ka tagaan haddaysan markaas ka hor daahir noqon saasaa ku taal ijmaaca saasaa ku yaalla waa haddaysan markaas ka hor daahir noqon wa ajmaca waxay ku ijmaaceen calaa daalika calaa ana nufasaaa tadacu salaata arbaciina yowman ilaa an tara duhra qabla daalika in dumarka gabadha umusha ah salaada ay ka tagto afartan maalin ilaa inay markaas ka hor ay aragto duhri maahani duhri macnaha waa dhiiggiioo ka go-ay inay afartanka ka hor ay aragto dhiiggiioo ka go-ay maahani day aragto waa waajib inay salaada bilowdo ee ma banaana inay afartanka sii sugto wa ajmaca waa ku ijmaaceen calaa daalika calaa ana nufasaaa tadacu salaata arbaciina yowman ilaa an tara duura qabla daalika ahlulcilmi ayaa sidaas ku ijmaacay kamaa xakaahu sida uu ijmaacaas u sheegay atirmidiyu imaamu tirmidi iyo wakayruhu imaamu tirmidi kayrkiisa wa mataa waqtigii dahuurad ay daahir noqoto qabla alarbaciin afartanka ka hor afartanka ka hor hadday daahir noqoto bianinqadaca waaba inuu ka go-o canhaa gabadha khuruuju dami dhiigga soo bixidiisa fa innahaa gabadhu taqtasiru waa qubaysaneen wa tusalli waana tukane haddii afartanka ka hor gabadhu ay aragto inay daahir noqotay dhiiggiina ka go-ay waajib waxaa ku ah inay qubaysato salaadiina ay bilowdo saasaa waajib ku ah wa mataa waqtigii dahurad ay daahir noqoto qabla alarbaciin afartanka ka hor bianinqadaca waaba inuu ka go canhaa gabadha khuruuju dami dhiiggii soo bixidiisa fa innahaa gabadhu taqtasilu waa qubaysane wa tusalli waana tukane falaa xadda maxaa yeelay falaa xadda wax xad a uma sugnaan liaqalihi aqali nifaas dhiigga umusha muddo ugu yar ma jirto waxaa dhici karta hal mar inuu dis soo yidhaha kadibna aan la arag waana waajib gabadhi inay markaa salaadii bilowda waxaaba dhacda maalinka ilmuhu dhasheen kadib inaan la arko oon dhiig dambe gabadha ka iman waana waajib gabadhaasu inay tukato oo ay soomto oo ay ilaahay caabuddo waajibay ku ta marba haddii dhiigu ka go-o marka dhiigga umusha muddo laydhaha intaas ka yar kuma go-o ma jirto ma jirto liannahu lianna aqala nifaas liannahu lianna aqala nifaas dhiigga umusha inta ugu yar lam yarid sooma aroorin taxdiidu laxadayntiisa xad la xadeeyey oo sharcigu xadeeyey oo uu yidhi intaas kama yaraado ma jiraba maba jiraba liannahu dhiigga nifaaska lam yarid sooma aroorin taxdiiduhu inta ugu yar in la xadeey liannahu liana alaqala wey liannahu liana aqala nifaas dhiigga umusha inta ugu yar lam yarid sooma aroorin taxdiidu laxadayntiisa waydaa tamad maxay samayne gabadhu haddii afartankii dhammaado dhiig una joogsan diido haddii afartankii maalin dhammaado dhiiggiina joogsan diido maxay samayneen waa arrin iyaduna mar badan dhacda saddexu u kala qaado saddex u kala qaaday labuu sheegay labuu sheegay xukunkoodii midna waa iska xadfo iska daayo waana in la sheega laga maarmaan waxay tahay afartan gabadhu markay dhaafto dhiiggu hadduu socdo waqtigaas haduu ku soo aado waktigii dhiigga xaydku ku dhici jiray maalan gabadhan bisha awalkeeda dhiigga xaydku ku dhici jiray afartankiya wuxuu dhammaaday bil awalkeed dhiiggiina waa socdaa waxaa la leeyahay dhiiggan waa dhiiggii xaydka kii xaydkan ah haddana raacay nifaaskiyaa laleeyahy waa xaliilsadeen ah, khalaas xayday ka dhigay waa haddii waqti xayd ku dhici jiray ay ku soo aado tan labaad wuxuu ka dhigay waqti xayd kuma soo aadin dhiiggiina waa go-i diid waa iska socdaa afartan iska daay maba dhammaanayaba wuxuu socdaa laba bilood saddex bilood iska socdaa hadduu rabo kaasna waxaa la leeyahay shaki male gabadhaasu waa mustaxaado waa dhiiggii aan soo ogaanay xukunkiisa waa gabar jireen waa mustaxaado dhiiggaas waa dhiiggii istixaadada gabadhaas waa gabar mustaxaada waajiba inta qubaysato sidii gabar mustaxaada u cibaadaysan jirta inay u labadaas xaalaa shiiku ka hadla xaaladda saddexaad wuu ishaaray in khilaaf ku jiro laakiin ma goyn xukunkeeda xaaladda saddexaad waxay tahay dhiiggu dhiig iska soconaya mahane afartankii unbuu dhaaf afartankiiu dhaaf maalan contonu ku go-ay konton iyo shanu ku go-ay konton iyo sagaalu ku go-ay kaas culummadu waa isku khilaafeen u yihaa katib ah. laakiin waxay iska qaadataa qowlka ah culummada shaaficiyadu ay mareen iyo culummo kale oo ah ilaa lixdan dhiigga umushu waa gaari karaa laakiin lixdan hadduu dhaafo waa mustaxaada gabadhaas dhiiggaasuna waa dhiig oo damulfasaad waana waajib inta qubaysato in ay cibaadaysato marka lixdankuu ku egyahay wey wuxuu yidhi shiiku waidaa tamat ilarbacuuna afartankii hadday dhammaato waidaa tamat ilarbacuuna afartankii hadday dhammaato walam yanqadic uusan kana go-in canhaa gabadhii khuruuju dami dhiigga soo bixidiisa kala qaad marka fa in saadafa hadduu ku soo aado caadata xaydihaa xaydkeeda caadadiisii waqtigii dhiigga xaydku ku dhici jiray fa huwa dhiigaasu xaydun waa xayd hadduu ku soo aado waqtiga afartanku dhammaaday waqtigii dhiigga xaydku ku jiray waxaa tiraa dhiiggaasu waa dhiig xayd saasa lidayo waidaa tamat ilarbacuuna afartankii hadday dhammaato walam yanqadic uusan kana goyin canhaa gabadha khuruuju dami dhiigga soo bixidiisa fa in saadafa hadduu ku soo aado waqtigaasu caadata xaydihaa xaydkeeda caadadiisii fa huwa dhiiggaasu xaydu waa xayd ka waran hadduusan ku soo aadin ee uu iskaba socdo oo uu joogsa diido oo uu bilo badan socdo ka waran wa in lam yusaadif hadduusan ku soo aadin caadatalxaydi xaydka caadadiisii wastamara uu iska daa'imo si joogtaa ah u socdo walam yanqadic uusan go'in fa huwa dhiiggaasu istaxaadatu waa istixaado dhiiggaasu waa istixaado laa tatruku gabadha uga tegi meen min ajlihi dhiiggaas daraaddiis alcibaadata cibaado uga tegi meen bacda alarbaciina afartan ka gadaal laakiin inuu daa'imayo oo soco doono haddaysan awal ogaa jirin marka koowaad ma ogaa karto ma lixdankuu ku go'i doona ma ka horu go'i doona ma kale ogaa karto laakiin hadday awal arki jirto inuu iska soconayo oo gabar jiran ay aheed afartanka markay la gaaraba salaaday bilaabay ta qubayso ila way ogta inuusan wa in lam yusaadif afartanko duusan ku soo aadin caadatalxaydi oo wastamara uu daa'imo walam yanqadic uusan go fa huwa istixaadatun waa dhiiggii istixaadada la dhihi jiray laa tatruku gabadha uga tegin mee min ajlihi dhiiggaas daraaddiis alcibaadata cibaado bacda alarbaciina afartan afartanka ka gadaal wain zaada hadduu ka siyaado ka badnaado dhiiggii canilarbaciina afartan walam yastamira mid daa'imana maaha mid joogta u soconaya maaha waa go'i doonaa meeluu ku go'aa walam yusaadif kumana soo aadin caadatan fa maxallu khilaafin waa meesha culummadu isku khilaafeen halkaas uga teg culummadu way isku khilaafeen marka shaaficiyada iyo culummo kale waxay leeyihiin lixdan ma dhaafo lixdan ayaa ugu badan lixdan hadduu dhaafoo joogsa diido istixaada loo tixgelina dhiiggaas wain zaada hadduu ka bato can ilarbaciina afartan walam yastamira uusana daa'imin walam yusaadif uusana ku soo aadin afartanku caadatan caado fa maxalu khilaafin waa meesha culammadu isku khilaafeen marka culamada shaaficiyada iyo aimo kaleba waxay yidhaahdeen lixdan ayuu ku egyahay dhiigga nifaaska haddii lixdan uu dhaafo gabadhaas jiraa loo loo tixgelina dhiigga socdana damulfasaadaa la yidhaah waa inay hore ka qubaysato salaadana bilowda hadda wuxuu galay gabadha gabadha nufasada ah ama umusha ah axkaamteeda iyo dhiiggan umusha axkaamtiisa axkaamtiisu waa axkaamtii xaydka axkaamtii ah. xaydka qofkii soo xifdiyey ama maankiisii maskaxdiisa ay ku jirto waa ayadii intii wey alaxkaamu axkaamta axkaamta almutacalliqatu ku tacalluqda binifaasi axkaamu nifaasi nifaaska axkaamtiisa ka axkaami alxaydi xaydka axkaamtiisu lamidi tiyuu lamidi axkaamu nifaasi dhiigga umusha axkaamtiisu ka axkaami alxaydi xaydka axkaamtiisuu la mid yahay fii maa shay ayuu kula mid yahay yeli soo socda inta axkaamtan soo socota isku miday ka yihiin alwal yaxrumu waxaa xaaraan ah wad-u nufasaa gabadha umusha in loo galmoodo gabadha dhiigga umushu ka socdo in loo galmoodaa waa xaaraanoo zawjkeedii waa ka xaaraan kamaa yaxrumu siduu xaaraan u yahay wadul xaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta in loo galmoodo waa dembi kabaa'ir ah oo naarta lagu tiimbado wa yubaaxu waxaa la banneeyaa al-istimtaacu ku raaxaysi alladii ku raaxaysi duuna alwadci galmoosho ka sokeeya wixii galmoosho aan ahayn waa isku istimtaaci karaan markaas yaxrumu xaaraan waxaa ah wadu nufasaa'i gabadha umushaa in loo galmoodo dhiiggii umushu ka socdo kamaa yaxrumu siduu xaaraam u yahay wadulxaa'idi ul xayd qabta in loo galmoodo wa yubaaxu waxaa laakiin la banneeyaa al istimtaacu ku raaxaysi alladii istimtaaca duuna alwadci galmooshada ka sokeeya afaani yaxrumu waxaa xaaraan ka ah calalnufasaa'i gabadha umusha ah ee dhiiggii umushu ka socdo an tasuuma inay soomto ow tusalliya ama ay tukato ow taduufa ama ay dawaafto bilbeyti kacbada kal xaa'idi xaalo ay la mid tahay gabadha xaydka qabto yaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala nufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo an tasuuma inay soomtaa xaaraanka ah an tasuuma inay soomtaa xaaraanka ah ow tusalliya inay tukataa xaaraanka ah ow tatuufa inay dawaafto ah xaaraanka ah bilbeyti kacbada kal xaa'idi xaalay la mid tahay gabadha xaydka qabta ahalif yaxrumu waxaa xaaraanka ah cala nufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo masulmusxafi kitaabka qur-aanka taabashadiisa wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka akhrintiisaa ka xaaraan ah maa muddo ayuu xaaraam ka yahay qur-aan inay akhrido lam taqsha aysan ka baqin nisyaanahu qur-aanka la halmaamidiisa kal xaa'idi xaalo ay la mid tahay gabadhii dhiigga xaydku ka socday yaxrumu xaaraan waxaa ka ah cala nufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo masulmusxafi kitaabka qur-aanka la taabashadiisaa ka xaaraan ah wa qiraa'atu lqur'aani qur-aanka laaqrintiisaa ka xaaraan ah maa muddo ayuu xaaraam ka yahay lam taqsha aysan ka baqin nisyaanahu la halmaamidiisa kal xaalay la mid tahay gabadhii dhiigga caadadu ka socday yejibu waajib waxaa ku ah cala nufasaa'i gabadha dhiigga umusha ka socdo qadaa'u sawmi soonkii la soo qallayntiisa soomka alwaajibi ee waajibkaa alladii soonkii tarakathu ay ka tagtay fi nifaasi umusha dhexdeeda kal xaa-idi xaalay la mid tahay gabadha umusha gabadha oo xaydka qabta xaalay la mid tahay gabadha hadday waqtiga ay umushay ramadaan ku aado oo dhiiggii umushu uu socdo waqti ramadaan soonkaas ka tegey waa soo qallayna laakiin salaaddii ka tagtay soo qallayna waxayna la mid tahay gabadha dhiigga caadada qabta yejibu waxaa waajib ku ah cala nufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo qadaa'u sawmi soomkii la qallayntiisa soomka alwaajibi waajibka alladii soomka tarakatu ay ka tagtay fi nifaasi umusha dhexeeda ay uga tagtay kal xaa-idii gabadhii dhiigga caadada qabtay xaalay la mid tahay alkhaamis yejibu waxaa ku waajiba cala nufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo an taqtasila inay qubaysato cinda nihaayati nifaas dhiigga umushu markuu dhammaado agteeda kamaa yejibu siduu ugu waajibo daalika qubayskaasu calalxaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta alkhaamis yejibu waxaa waajib ku ah calanufasaa'i gabadha dhiigga umushu ka socdo an taqtasila inay qubaysato cinda nihaayati nifaas dhiigga umusha marka uu dhammaado agtiisa kamaa yejibu sida ay waajib u tahay daalika qubayskaas calalxaa'idi gabadha dhiigga caadada qabta waladilatu adilada tusayda calaa daalika xukunka lasoo sheegay marwiyun waxaa laga wariyay can ummi salama ummu salama radia allaahu canhaa waxay tidhi kaanat innufasaa gabadha dhiigga umusha uu ka socdo waxay ahayd tajlisu mid fadhiisata calaa cahdi rasuulillaah waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam arbaciina yowman afartan maalin ay fariiso jirtay oo ay ka fariisa jirtay can isalaati wasawm macnaheedu ma ahan dumarka dhan isku miday ahaayeen oo afartan maalina dhiig uga wada go-i jir taas wax jira ma nabiguna waxa uu sheegaa been ma noqdaan saas hadduu macnuu noqo lahaana beenay noqon ilaa dumar isku mar kama go-o dhiigu marka macnuhu saas maaha nabiga warka uu sheegana marnaba been ma noqdo sinaba uma noqon karo so jeedid marka macnuu muxuu yahay waxaa la amray afartan inay sugaan haddaysan ka daahir noqon haddaysan ka hor daahir noqon saas wey macnuhu qaala majdi ibnu taymiya wuxuu yihi raximahullah muntaqa akhbaarka wuxuu ku yidhi qultu waxaan leeyahay uu yidhi shiikaasu wa macna alxadiid xadiidka macnihiisa kaanad haweenaydu waxay ahayd tu'maru mid la amro an tajlisa inay fadhiisato ilal arbaciina afartan intii laga gaara saas way xadiiska macnihiisa haweenayda waxaa la amri jiray hadday umusho ilaa afartan laga gaara inay salaada iyo soonka iyo wixii gabadha aan daahirka ahayn ka xaaraamtaha inay ka fadhiisato haddaysan afartanka ka hor aysan arag inay daahir noqoto saas way xadiiska macnihiisa macnihiisa kaanad haweenaydu waxay ahayd tu'maru mid la amro an tajlisa inay fadhiisato oo ay ka fadhiisato can isalaati wasiyaam wa kayrihimaa mimaa yaxrumu cala anufasaa salaada iyo soomka iyo wixii ka xaaraan ah ee gabadha umusha ah ee dhiigu ka socdo ilal arbaciin afartan intii laga gaaraa maxaan saas ugu fasirayna xadiiska lianlaa yakuuna alkhabaru si aan xadiidku u noqon kadiban been si aan xadiidku been u noqon id ciladu waxay tahay laa yumkinu suurtagal waxaan ahayn an tatafiqa inay iswaafaqdo caadatu nisaa'i casrin waqti dumarka jooga caadadooda fii nifaasin dhiig umul aw xaydin dhiig caado waaba mustaxiil inay iswaafaqdo oo ay isku maalin ka go'do wax jira maa nabigu wax uu sheegaana waa wax xaqiiqa ah wax nabigu sheegay ma dhici karto waaqica inay khilaafaan wax dhici kara ma marka xadiiska macnaha saxda aha lagu fasiraa oo waaqica waafaqaya waaqica waafaqaya intaa waa dhammaaday warkii majdi ibnu taymiya can ummi salama radia allahu canha qaalat waxay tihi ummu salama kaanat kaanat ilmar'atu haweenaydu waxay haweentoo min nisaai nebiyi nabiga dumarkiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalam taqcudu mid fadhiisata fi nifaasi fa bisababi nifaas kaanat ilmaratu haweenaydu waxay ahayd haweentaasoo min nisaai nebiyi nabiga dumarkiisa kamid ah sala allahu calayhi wasalam taqcudu mid fadhiisata fi nifaasi fa bisababi nifaas nifaaska sababtiis ay fariisane hay ka fariisane can isalaati waasiyaami wa gayrihimaa mimaa yaxrumu cala nufasaa ay ka fariisane arbaciina leyla afartan maalin ay ka fariisane afartan habeen maa maca ayaamiha wey afartan habeen biayaamiha maca ayaamiha iyadoo maalmaheedii la jiraan maalmihiina waa la jira arbaciina leyla afartan habeen ayay ka fadhiisaneen laa ya'muruhaa gabadhaas xaalusan amrayn annabiyu nabiga sala allahu calayh wasalam biqadaa'i salaati nifaas salaadii uu uga tagtay inay soo qallaydo ma amri jirin nabigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka gabadha intay umusha tahay iyo markay dhiigga caadada qabto salaadii ka tagtay lama qalleeyo nabiguna ma amri jirin soo qalee ma dhihi jirin soon ku dhihi jira soo qalle laa ya'muruhaa gabadha xaaluusan amrayn annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam biqadaa'i salaati nifaas salaada umusha ku tagtay qallaheeda faa'iida faa'idatun halkan wuxuuga hadlaa gabadha umusha ah afartanka ka hor haddii dhiiggi ka go-o oo ay isku aragto inay daahir noqotay oo salaadii iyo soomkii ay bilowdo oo kadib haddana dhiiggii soo laabto afartanka ka ka war masaladii xaydka aan baraarujinayni wey oo kale meesha xaydka ma usan baraarujin lakin halkan waa baraaruji waana muhiim maxaa la samaynaa wey waxaa la leeyahay muddada ay daahirka aan la fiirina muddada ay daahirka aheed shan iyo toban maalin hadday dhan tahay shan iyo toban maalin hadday dhan tahay waxaa la leeyahay duurigaas intii ka horreyday nifaasuu ahaa dhiigga afartanka ka hor soo laabtana waa xayd ee nifaas ma shan iyo tobankaas maalinna gabadhu daahiray aheed salaaday tukatay waa sax soonkay soontayna waa saxoo lasoo qallayma hadhow maslada muhiimkaana maslada soonka ah. afartanka maalin intaan la gaarina gabadha dhiiggii ka go waxay isku aragtay inay daahirta waa qubaysatay waa bilow maalan ramadaana la joogo salaadiina waa bilowday soonkiina waa bilow muddo markay waday ayadoon weli afartankii la gaarina dhiig soo daatay maxaa la leeyahay dhiigga waxaa tiraa meeqa maalin aad uu kaa maqnaa fiiri muddada شhan iyo toban maalin hadday dhan tahay muddada ay daahirka aheed khalaas waxaa la leeyahay muddadaasu daahir sharcigahay aheyd salaaday tukatayna waa ansax soonkay soontayna waa ansax hadhow la soo qallay ma dhiigga damboo soo laabtana dhiiggii nifaaska maha ee muxuu yahay waa xayd saasaa la leeyahy saasaa le waa sida shaaficiyada xanafiyada aimo ka mida sida abu yuusuf iyo imaam maxamed ibnu xasan ay qabaan wey laakiin xagga magaca lagu magacaaba dhiigga dambeo soo laabtay xanaabiladu waxay arkaan nifaas in la leeyay midka dambe laakiin salaadii iyo soonkii waddadaasu maraya aan sheegay sowma jeedin waddadaas aan ii sheegu maray maxaa soo haray maalmaha gabadhu ay daahirka ahayd oo ay tukaydoo soomayday hadday shan iyo toban maalin ka yar maalma ayay daahir isku aragtay ay intaan afartan la gaarin dhigi haddana soo laabtay maalmaha ay daahirkeed ma dhamma shan iyo toban maalin waxaa la leeyahay gabadhaas dhiiggii umusha baa socda asaga kala googo-aayey midka dambeoo soo laabtana waa dhiiggii umusha soonkii ay halkaas ku soontayna waa baatil hadhow waa inay soo qalayda waa inay soo qalayda hadduu soon waajib ah ma ansixin saasaa laleeya shiiku wuxuu ku yidhi faa'idatun haadihi midaanu faa'idatun waa faa'ido idanqadaca damu dhiiggu hadduu go-o caninufasaa'i gabadha umusha hadduu ka go-o qabla alarbaciin afartanka ka hor hadduu ka go-o waqtasalad oo ay ka qubaysato wasallad ay tukato wasaamad ay soonto uma caada calayha damu kadib dhiiggii ku soo laabto qabla alarbaciin afartanka ka hor iyadoon afartan la gaarinuu soo laabto fa saxiixu qowlka saxiixa annahu dhiigga soo laabtay yuctabaru waxaa loo tixgelinaa nifaasan dhiigga umusha saasuu shiiku maray culummo xanaabilana waa ka soo raray fasaxiixu qowlka saxiixa annahu dhiigga soo laabtay yuctabaru waxaa loo tixgelinaa nifaasan nifaakaasoo tajlisuhu ey tajlisu fiihi gabadhu ay ka fadhiisaydoo salaadii iyo soomkii kow wixii ay soontay ka warran wamaa soonkii saamathu ay soontay wamaa soonkii saamatu ay soontay fii waqti duhri waqtigii duhurka duhrigii almutakhallili ee kala dhex galay dhiigga umusha duhrigii almutakhallili oo kala dhex galay dhiigga umusha fa huwa soomkaasu saxiixun waa saxiix laa taqdiihi hadhow qallayme doonkii maalmihii ay daahirka ahayd ay soontay ma qalaynaydo hadhow waa u ansax kutubtii uu ka soo rarayuu noo sheegay wuxuu yidhi waxaad fiiridaa walfataawa lisamaxati sheekh cabdulcasiis ibni bas alladii fataawaha dabacatu ay daabacday mujaladu dacwa kaas fiiri mujalad mujaladu dacwa wa juska koobaad afartan iyo afar waxaad kaloo fiiridaa waxaashiyatu ibnuqaasim calaa sharxi zaad waa kitaab xanaabiladu leeyihiin maahan ibnulqaasimkii oo abshujaac sharxay ha u qaaday juskiisa koobaad afar boqol iyo shan bogo ah waxaad kaloo ka fiirdaa waa risaalatun fi dimaa'i abiiciya linnisaa waa risaalo shee maxamed saali cuthaymiin uu leeyahy walfataawa sicdiya fataawahaas cabdiraxmaan naasiru sicdina fiiri kutubtaas shiiku asagu kuuma sheegin gabadha maalmaha ay daahirka ahayd cadadkooda ma kuu sheegin shan iyo toban midna laakiin qowlka ay ku tageen culummada maalikiyada moxamed ibnu xasan ashaybani oo ardaygii abu xaniifa abu yuusuf oo ah ardaygii abu xaniifa imaamu shaafici qowlka weliba shaaficiyada agtooda ansaxa ah oo saxiixnimada badan waxay tahay shan iyo toban muddadu waa inay dhammeen hadday ka yar tahay gabadhaas waxaa la leeyahay waxa dham waxay isku ahaayeen dhiiggii nifaaska sidaasay mareen faa'iidatun ukhraa faa'iide kale qaala sheekh cabdiraxmaan naasir sicdi asheekh cabdiraxmaan ibnu sicdi wuxuu yidhi raximahullah fadahara waxaa ka soo muuqday mimaa hadalkii taqadama hormaray ana dama nifaas dhiigga nifaaska sababuhu sababka keena alwilaadatu waa dhalmo waa in ilmo ilmo ay ka muuqato abuuris banu aadan waa inay soo baxaan wa ana dama alistixaadati dhabar furanka dhiiggiisa wa ana dama alistixaadati dhabar dhiiggiisuna damun waa dhiig dhiigoo caaridun yimid limaradin jiro daraaddeed iyo wanaxwin wax lamid jiro iyo wax lamida dhiig u yimid waa inuu yihi wa ama dama alxaydi dhiigga xaydkana huwa damu lsli waa dhiigga asalkaa wallaahu aclam mas'alo muhiima uu halkan ka gala dumarka gabala waxay sameeyaan ramadaanka markuu dhalan rabo kaniiniyay isticmaalayaan si aan bisha ramadaan dhiig ugu dhicin oo aan soonka uga kala go-in markay xajka xaji rabaan kaniiniyay isticmaalayaan dhiigga hor istaagayo si aan dhiig ugu dhicin intay xajaydu ilaa mararka gabalo waxaa dhacda haddii dhiig ku dho gabadhi ma dawaafi karto waktigii safarkaa dib uga dhaca meeshii ku xabismi marka sidaas qaara sameeya arrintaas hadday sameeyaan oo gabadha dhiiggii waktigu ku dhici lahaa ay kaniini laqdo oo dhiiggi imaa diido gabar daahira mata waktiga xaydku ku dhici jira waa la jooga dhiigna lama arko kaniinigaa hor istaagay gabadhu ma daahira mase waxaa la leeya waaro waxaan waa farsamee dhiiggii waa jira xukunkiisa mideeda kale kaniinigu ma u bannaan inay laqdo horta oo ay dhiigga hor istaagto ma u bannaan hal shay layskuma hayo sida caafimaad ahaan u fiican inuu yahay gabadhu inay ka leexato dhiigga ilaahay baa sidaan ugu talagalay qorshe rabaaniyuhu ku socdaa caafimaadkeeda inay iska daydo kelidiga danta ku jirta ayna ku sabarto laakiin haddaysan ku sabrin oo ay laqdo ramadaankii bishii o dhan kuma dhicin xajkiiyay aaday kuma dhicin waa laqday gabar daahira mata kaniigay laqdayse ma u banaana jawaabtu waxay tahay gabadha kaniigu waa u bannaayn laakiin waa shardiyuu leey dhaktar khabiir ku ah waa inay kala tashataa inta kaniinigay cunaydo qadarkay ka cunaydo waana inuu u caddeeyaa wax dhibaata inaan kaniinigaas u keenin caafimaadkeeda laakiin ayadu inta suuqa tagta iska cantoobsato maya ma banaan waxaa dhici karta gabadha nafteeda inuu dilo jirooyin khatara ku reebo ma banaan dawada dhanna waa nuucaas laakiin dhakhtar khabiir oo lagu kalsoon yahay hadday kala tashato oo u caddeeya kaniiniganu wax dhibaataa caafimaadkeeda inuusan ku keenayn waa u bannaan yahay kaniiniga inay laqdo hadday laqdana daahir wey ila dhiigma socdee ah, waa daahir soonkeedu waa ansax salaadeedu waa ansax xajka iyo cumraduna waa ansax tanaawulu lxubuub kaniini qaadashadiisa kaniini gabadha inay qaadato tanaawulu kaniini qaadashadiis haadaa maxalu meeshaan waa meesha looga hadlo laa ba'sa waxaan dhibaato lahayn an tatanaawala inay qaadato almar'atu haweenayda maa shay yamnacu u diidaya canhaa gabadha nusuula alxaydi dhiiggii xaydku inuu soo daato dhiiggii xaydku inuu ka yimaado kaniini u diidaya inay qaadataa u bannaan laa ba'sa dhibaato ma leh an tatanaawala almar'atu haweenaydu inay qaadato maa dhiig yamnacu u diidaa canhaa gabadha nusuula alxayd dhiiggii xaydku inuu soo daato waa goorma marka arrintaas u bannaan tahay waa goorma oo aan dembi uga imaahayn idaa kaana waa hadduu ahaado dalika kaniiniga qaadashadiisa tanaawulu mar'ati maa yamnacu canha nusuul alxayd idaa kaana markuu ahaado daalika tanaawulka qaadashada laa yaduru midaan dhibayn bisixati caafimaadkeeda waa shardi marka aysan ku dambaabayn waa markan kaniinigu caafimaadka dhibayn taasna haddaysan ayadu khabiirad ahayn qof khabiir ku ah xagga caafimaadka haddaysan ahayn waa in ay dhaktar khabiir ku ah laguna kalsoon yahay kala tasho ee inay iska qaadato maantkanin inta tagto farmashaa iska cantoobsato ma idaa kaana waa markuu ahaado daalika kaniini qaadashadu laa yaduru mida dhibayn bisixatiha caafimaadkeeda faidaa tanaawalatu kaniiniga markay qaadato wamtanaca alxaydu haydkiina uu joogsado xaydkii uu joogsado canhaa gabadha uu ka joogsado fa innahaa gabadhu tasuumu waa soomee wa tusallii waa tukanee wa taduufu kacbaday dawaafee wayasixu daalika arrinkaasuna waa ka ansaxa minhaa gabadha xaggeeda acmaashaas waa ka ansaxaya ka kayriha kabdhaha kale xaalay la mid tahay oo mina daahiraati daahiraadka sida kabdhaha kaleo daahirka ay ugu ansaxayda uga ansixi waa ka ansace eh. wayaixu waa ka ansaxa daalika camalkaas waa soonka salaada dawaafka minhaa gabadha waa ka ansaxaa ka hayrihaa xaalo ay la mid tahay gabdhaha kale oo min adaahiraati daahiraadka ah xukmulijhaadi ilmaha in la soo rido xukunkooda halkan waxaan ka gelaynaa in ilmaha gabadha laga soo tuuro waxaa weeyaan sababaha loo soo tuuraa waa badan gabadhi ilmihii isku nuugay noqonayaan waa isku dhawaanayaan hadda bal kuwii hore ha koreen baa loo soo tuuraa biil uma hayna tiradii ka batin intii horaa nagu filan waa loo soo tuura waxbarashadooda iyo mustaqbalkooda kama bixi karno waa loo soo tuura gabadha laftirkeedaanba ilmo qaadi karinoo xanuunsan ilmahaa dhibaaya waa loo soo tuuraa ayagaaba wacalahon aabba lahayna gabadha ha la qariyo waa loo soo tuuraa intaba wuu ka hadlayaa waana masale aada u muhiim ah dhaqaatiirtii o dhan waa isku waafaqdee gabadhu waa isdhimanay haddaan ilmaha laga soo ridin waa loo soo tuuraa ma bannaanta dhaqaatiirtii waxay isku waafaqeen hadday gabadhaan maanta ilma qaado waa dhimane ma laga soo tuuri karaa waa masale muhiim ah cashar soo socday galabtoo dhan lama daba dhigi karo cashar cusubaan ka dhigaynaa insha allah wallahu subxaanaه wa tacala aclam slى اllah wslm wbaarak calى nabiyina mxamed